بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحنكب الله بأن آيات بقول صد يسدد إلى آيات بقول أفرتن يتضباء وسورة الأنعام آيات داس وحي أهيد آيات دي درسي هراء kadaalika sidaas izayana ugu qurxiyeen likaiirin in badanoo min almushrikiina kamid a ah qatla awlaadihim caruurtooda dilideeda shurakaahum shurakadoodu ay laayaan kuwa wax loo qurxini waa kuwa insiga ee mushrikiinta ah kuwa wax loo qurxini waxaa u qurxinaya kuwa kale waxay u qurxinayaan shaydaantu qatla awlaadihim caruurtooda dilidiisa shurakaa'uhum kuwa iyaga la saaxiibka insiga ay caruurtooda laayaan liyurduuhum inay halaagaan waliyalbisuu calayhim diinahum inay diintooda ka khaldaan walow shaa allahu alla hadduu doono maa facaluuhu sidaas ma sameeyeen fadarhum iskaga tag waa iftaroon waxay been abuurteen wa waxay yidhaheen mushrikiintii haadihi xoolahan aan haysanay ancaamun nicmooley weeye iyo waxarsun beer xijrun oo mamnuuca niman anagu siina mooye laa yadcamuhaa quudan maayo ilaa man nashaa qofkaan anagu doono mooye bizacmin iyaga say la tahay wa ancaamun xoole weeye xurimad la xaaraam yeelay duhuuruhaa dhabarkeeda la xaaraam yeelo aan la raranaynin oo saabiyadii iyo sanamka kuwii loo waqfay ah iyo wa ancaamun xoolo laa yadkuruuna sma allah alla magaciisa ayna ku xusaynin caleyhaa dusheeda oy baktiga iska cunayaan iftiraaan been abuur darteedo calayhi cala allaahi ay ku been abuuranayaan oo allah baa noo xalaaleeyay ay leeyihiin sayajziihim alla wuu ka abaalmarin bimaa kaanuu yaftaruuna waxay been abuurteen allah baa ka abaalmarin qoladii mushrikuulcarab dhaqankoodu wuxuu ahaa xoolo iyo beer inay u mamnuucaan ee sanamka u mamnuucaan oo iyaga dhexdoodu kala mamnuucaan oo haweenka qaar loo diido oo ragga qaar loo ogol yahay waxay u mamnuucayaan qaar asnaamta qaarna waxay leeyihin haweenku ma gayaan oo haweenku ma cunayaan allah subxaana wataala qaarna lama raran kara laynu sanamka ale qaar magaca laba ku xusi mahayaano waa bakti oo baktiga ku cunayaanoo wixii alla dilay yaanu cunaynaa bay leeyihiin wa qaaluu waxay yidhaahdeen haadihi tani waa xoolahay haystaan ancaamu nicmooley weeye iyo waxarsun beer xijrun mamnuuc oo cidaan anagu u ogolaanamayo cid kale aanay cuni karaynin laa yadcamuhaa ma quudanayo ilaa man qof mooye nashaau aanu doono waa bizacmihim iyaga say la tahay waancaamun xoole weeye xurimad la xaaraam yeelay duhuuruhaa rarashadeeda dhabarkeeda la xaaraam yeelay oon cidu raran karayninoo sanamka loo sii daayay iyo waancaamun nicmooleyn laa yadkuruuna ismallah alla magaciisa ayna ku xusin calayhaa dusheeda iftiraaan been abuur dartii caleyhi calallahi ku been abuurteeno allah noo xalaaleeya ay leeyihiin ancaamta luqada haddii la yidhaahdo culimada qaar waxay leeyihin waa geela keliya laakiin meeshan oo kale geela iyo looda iyo adhigu way soo gelaya allah wuxuu leeyahy sayidihim wuu abaal marin bisababi maa shay sababti kaanu ahayn yaftaruuna kuwa been abuurta been abuurka ay la yimaadeen oo waxaan alla u xalaalayna noo allah baa ka abaalmaray subxaanau wa tacaala qof kasta oo sidaa yeelana kuwaa keliya ma aha mushrikiinta keliya lama sheegayo qof kastaoo alla ku been abuurto waxaan islaamka ka mid ahayn kusoo dhex dara waa sidaa wa qaaluu waxay yidhaahdeen maa fii butuuni haadihi alancaami nicmooleydan caloosheeda waxa ku jiraay khaalisatun wuxuu gaar u yahay lidukuurinaa ragga yaga wa xaaraam weeye calaa aswaajina gabdhaha xaasaska iyagaa la cabiray laakiin gabdhahoo dhan bay ujeedaan wayakun hadduu yahay waxaas maytatan bakti haduu yahay isagoo bakti a ah soo dhasho fahum iyagu fiihi dhexdeysa shurakaau way wadaagayaan oo rag iyo dumar way wada cunayaan sayajiihim alla wuu ka abaalmarin wasfahum tilmaam bixintooda ay saa wax sheegeen tilmaanta wasfiga tilmaam baa la yidhaha innahu alle xakiimun ka falsan weeye oo maamul wanaagsan caliimun oo og marka allaha xakiimka ee caliimka ah ee sharcigiisa sharciyeeyey yaa iyaga waxaa ka abaalmarin waxay yidhaahdeen nicmooleydan waxa caloosha ugu jira ragga keliya iska leh haweenka waa ka xaaraam haddiise uu bakti noqdo wax caloosha ku jiro bakti yahay rag iyo haweenkuba way cunayaan waayo sida ay haweenka yasayaan wey baktigiibay wax ka siiyeen laakiin wixii kale way u diideen hadduu bakti yahay rag iyo haweenku waa wada cunaya marka allah baa ka abaalmarin doona wey been abuurka marka lama ogola waxaan diinta islaamka ka mid ahayn lama ogola in lagu soo daro qoladan waa mushrikiintii dhaqankoodii baa sida ahaa nabiyullaahi maxamed markuu soo baxayna wuu ka kari laayahay wixii buu ka kari laayahay aayaduna markay soo degayso nabigu ma ku jooga waqaaluu waxay yidhaahdeen maa fii butuuni haadihi lancaami nicmooleydan caloosheeda waxa ku jira ay khaalisatan wuxuu u gaar yahay lidukuurinaa ragga yaga wa muxaraman waa laga xaaraam yeelay calaa aswaajina dumarka iyaga oo xasasku ka mid yihiin wayakun hadduu yahay waxaa caloosha ku jiraay yani waa markuu soo dhasho wey hadduu maytatan bakti yahay uu baktiyo fahum iyagu fiihi kaa baktigaa dhexii shurakaa way wadaagayaan sayajziihim allah abaal marin wasfahum tilmaantooda hadalkaa ay sheegeen buu alla ka abaal marin alla subxaanahu wa tacaala falsamo weeye caliimun oo ogo dulmi mahayo iyaga waxayna dembi oyna geysanin allahu qaban mahayo qad khasira way khasaareen aladiina kuwii qataluu laayey awlaadahum caruurtooda laayey safahan doqonnimo darteed u laayey bikayri cilmin jahli u laayey cilmi la-aan waxaramo way xaaraam yeeleen maa rasaqahum allaahu alla wuxuu ku arsaaqay iftiraaan been abuur darti cala allaahi alla ay ku been abuureen oo ilaahay baa naga xaaraam yeela ay leeyihiin allah wuxuu leeyahay qad dalluu alla ilahay way lumeen kuwaasi wamaa kaanuu mana ah muhtadiina kuwa hanuunaya ma aha way khasaareen kuwa sidaa yaal caruurtooday laayeen way ku khasaareen waa khasaare weyn weyn waxaa kaloo ku khasaareen risqiga alla siiyaba iska xaaraam yeele waa adduunka aakhirana waxay ku khasaareen naar bay galayaan labada dhinac way khasaareen waxay ku khasaareen caruurtooda iska laayeen iyo wixii alla siiyo iska xaaraameeyeen oo wax macno la-aanahoo bilaasha aakhirana waxaa u taagan naartiibaa meesha utaalla sooma khasaarin khasaare ka weyn aakhiriyo adduun waa cadaab cadaab ku sug waxa la yidhaha wey qad khasira way khasaareen aladiina kuwii qataluu laayey awlaadahum caruurtooda safahan doqonnimo darteed bikayri cilmin cilmi la-aan waxaramo way xaaraam yeeleen maa rasaqahum allah alla wuxuu ku arsaaqay bay xaaraam yeeleen iftiraaan been abuur dartii oo calallaahi ay ku been abuuranay leeyihiin allah naga xaaraameeyey qad dalluu way lumeen kuwaasi wamaa kaanuu mana ah muhtadiina kuwa hanuunsan wa huwa alle alladii allaha weeye ansha'a abuuray idiin dhaliyay jannaatin jannooyin macruushaatin oo waab lagu dul wado oon gun lahayn ay isku taagaan wakayra macruushaatin tu aan waab loo dhisayninoo salka isku taagi wanakla timirtana alla idiin soo saaray iyo wasarca beerahoo dhan mukhtalifan xaaluu iskhilaafsan yahay ukuluhu midhihiisu iskhilaafsan yihiino qaar macaan qaar madow qaar guduudan qaar weyn qaar yar wazaytuuna zaytuunkana alla waa idiin soo saaray iyo warumaana rumaanka mutashaabihan xaaluu isshabahay midhihii iyo muuqaalka iyo caleenta wakayra mutashaabihin kuwa ishabahay keyrkood xaalayihiin markaa alla wuxuu ihi kuruu waxa anigu aan idiin abuuray cuna min amarihi midhihiisa cuna idaa amara markuu midheeyo waatuu bixiyo oo la imaada xaqahu xaqiisa yowma xasaadihi maalinta la goynayo walaa tusrifuu ha xadgudbina oo markaad wax bixinaysaan ha ismoora duugine wax yacni caqligala bixiya inahu alla laa yuxibu ma jeclaa almusrifiina kuwa xadgudba allah subxaanau wa kuwan waxa ay xaaraamaynayaan ilaah baa inagu galladaysto inoo sameeyey beero macruushaad la dulgoglay dhis loo dhisay la dulgoglay cariish loo la sameeyey hayra macruushaatin aan guglanaynoo gun ay isku taagta leh hadda badan baa jira sidaasaan ka dooranay insha allah timirtii iyo zarcigii oo iskhilaafsan midhihiisu kala duwan yihiin saytuunkii iyo rumaankii oo qaar isoog yihiin qaarna isoogeen marka alla xukumka meesha jaaga waxaa weeye kuluu cuna min amarihi midhihiisa ka cun iska xaaraamaynin idaa amara markuu xaqiisiina bixiya yowma xasaadi marka waajib iyo mubaax baa laysku cadfay midhaha cuna markii la leeyahay waa iska mubaax hadaad doontaana cuna haddaydan ha cunina laakin aatuu xaqahu waa waajib wey marka xaqa culimadu waxay yidhaahdeen qaar waxay yidhahdeen waa sakada qaarna waxay yidhahdeen sakada mehe maalka waxaa ka waajiba wax kale marka waxaad bixinaysaan waxa dhulka ku dhece masaakiintu gurato geedaha qaarkoodood qaar masaakiinta ka siisaan sabuulka ood masaakiinta siisaan waa wax waajiba laakiin zakadii ma aha waxaa la joogaa makaa la joogaa marka saasaana yar xoog badan weyn hana ku xadgudbin oo laba dhinaca ku xadgudbinoo bakhaylaha noqonina oo xadgudbina waxaad haysataanne dee kulli iska wada bixinina ee qayb la hadha idinkoo aad ku raaxaysataan oo cuntaan wa alle alladii allaha weeye ansha'a dhaliyey abuuray idiin soo saaray jannaatin beero macruushaatin oo la dulgoglay cariish la dulgoglay wakayra macruushaatin tun la goglay keyrkeedu gunteeda isku taagan wanakla timirtana alla waa idiin dhaliyey iyo wazaca beeroo dhan isuge wixii midho ohoo dhan mukhtalifan xaaluu iskhilaafsan yahay ukuluhu midhihiisu yani makuuluhu wey waxaa laga cunayaa wazaytuuna zaytuunkana alla waa idiin dhaliyey waxa weeye labadan saytuunka rumaanku dalka dalalka carabta aada ugu badan yihiin iyo timirta iyo waxaasi mutashaabihan xaal u ishabahay alla idiin abuuray wakayra mutashaabihin kushaba qaarna midhaha iyo muuqaalka way isweeg yihiin qaarna way kala duwan yihiin kuluu cuna buu alla yidhi min amarihi midhihiisa cuna idaa asmara markuu midheeyo taas waa iska mubax haddaad doontaan ha cunin haddaad doontaan yani waa idin mubax bay ka dhigan tahay waatuu bixiya xaqahu xaqiisii bixiya yowma xasaadihi maalinta la goynayo marka sidaa aynu sheegnay culimada qaar baa yidhi waa zako marka haddii zakada la yidhaahdo zamankii nabiga zakada waxaa laga bixin jiray timirta iyo cinabka iyo shaciirta iyo waxaasaa laga bixin jiray marka tan waxay keeni hadii waa zake la yidhaahdo wax alla wixii zarci ah oo midho ah oo khudrada wax walba waa laga bixin karaa marka waxaa ugu xoog badan in la yidhaahdo waa wax ka waajibay intaan zakada wali la waajibin xaq ka waajibayo lagugu leeyahay markaad beerta goosanayso masaakiintu markay ku timaado aad ka martigelinayso walaa tusrifuuha xadgudbina oo waxa bixiya laidin leeyahay kulliha iska wada bixinina bakhaylanaha noqonina maxaa yeelay inahu alla laa yuxibu ma jecla almusrifiina kuwa dhinac walba ku xadgudbo ama bakhaylnimada ku xadgudba ama dee xoolahoodii oo dhan iska wada bixiya wa min alancaami hoolaha xaggoodana alla wuxuu idinka sameeyey xamuulatan tu rargal ah iyo wafarshan tu gaaban oo daciif ah oon rargal ahayn kuluu cuna mimaa kii rasaqakum ullah alla idinku arsaaqay walaa tattabicuuha raacina khuduwaati shaydaani shaydaanka wadooyinkiisa iyo tallaabooyinkiisa innahu shaydaanku lakum idinka wuxuu u yahay caduwun cadow mubiinun oo cadon geed loogu soo gabanin xoolaha wuxuu alla idinka abuuray xamuula tu rargal ah, geela ka soo qaad iyo fardaha iyo dameeraha waa xamuula wey kuwa aan waxba qaadi karinin ariga iyo qanamka kuwaa wey ilaahay waxaasuu idiin abuuray marka risqiga alla idiin abuuray oo midhuhu kamid mid yihiin oo xooluhu ka mid yihiin ha iska xaaraamaynin cuna oo ku raaxayso alla leeyahy subxaana watacaala wa min alancaami xamuulatan meeshii horey ku cadfantahay anshanaadii wa min alxamuulati wa min alancaami nicmoolayda waxaan idinka abuuray xamuulatan tu rargal ah iyo wafarshan tu gaaban oo daciifa adhiga sidiisa kuluu cuna mimaa ti rasaqakum allah alla idinku arsaaqay walaa tattabicuuha raacina khuduwaati shaydaani shaydaanka wadooyinkiisa raacina iyo khaladkiisa inahu shaydaanku lakum idinka caduwun buu yahay mubiinun cadow idiin turi maayo wey haddaad ka hadhi weydaan meesha uxun buu idin geyn amaaniyata aswaajin sideed fardi oo lamaanahoo afar lamaano ah yaan idiin abuuray bu alla leeyahy zawjka luqada marka la yidhaahdo fardigana waa la yidhaha zawj lamaanahana waa la yidhaha marka kan waa sideed fardi oo afar lamaanaa ah wey waxaa laynoo abuuray meeshii hore aad ku cadfi amaaniyata aswaajin sideed buu idin abuuray fardi oo min adani idaha xaggooda wuxuu ka abuuray itnayn labo wa min maczifiyahana wuxuu ka abuuray itnayn laba qul waxaa tidhaa adakarayni ma labada labo xarama yuu xaaraam yeelay alla subxaanahu watacaala ama ilunsayeyni mase labada dhadig amashtamalad ma waxay shamlisay oo xaraysay buu yuu xaaraam yeelay caleyhi dushiisa arxamulunsayeyni kuwa dhadig riximkooda nabi uni bal ii warrama bicilmin cilmi bal ku warrama labadaa midkii xaaraama labka iyo iyo waxa caloosha ku jira midkii xaaraama bal ka warrama in kuntum hadaatiin saadiqiina ku warran sheegay bal cilmi keena hadda waxa caloosha ku jira laftiisu waa laba iyo dhadig marka allama wuxuu xaaraam ilaahay wuxuu idiin sameeyey idaha labuu idinka dhigay wan iyo lax riyahana labuu idinka dhigay orgi iyo ri marka ma labada lab alla xaaraam yeelay mase labada dhadig mase waxa caloosha ku jira bal cilmi keena oo ka warrama haddaad tala tala mahayaan wey amaaniyata aswaajin sideed fardi sideed nooc buu alla idiin abuuray min ada-ni idaha xaggooda wuxuu ka abuuray itnayni labo yuu ka abuuray wa min almaczi riyahana itnayni labuu ka abuuray lab iyo dhadig weeye qul waxaad ku tidhaa dakarayni hamzatu istifaam baa ku jirta ma labada labbuu xarama alla xaaraam yeelay amil unsayayni mase labada dhadig ama shtamalad ma waxay ururisay oo xaraysay caleyhi dushiisa arxaamul unsayeyni labada dhadig fiximkoodu nabi uni bal warama bicilmi cilmi haddaad haysaan warama nabi uni bicilmin cilmi ku warama in kuntum hadaatiin saadiqiina kuwa run sheegay cilmi ma hayaan wamin alibili geelana wuxuu idinka abuuray inayni labo hal iyo riti wamin albaqari looda xaggeedana wuxuu idinka abuuray inayni labo sac iyo dibi qul waxaa tidhaha aad dakarayni ma labada labu xarama alla xaaraam yeelay ama ilunsayeyni mase labada dhadig ama shtamalad ma waxay xaraysay yuu xaaraam yeelay caleyhi dushiisa arxaamulunsayeyni am kuntum mase waxaad ahaydeen shuhadaaa kuwa goobjoog ahaa id waqti wasaakum llaahu alla uu idiin dardaarmay bihaadaa oo waxaan iska xaaraam yeela u yii goobjoog baa ka ahaydeen markuu alla sidaa fidyoonayay faman adlam allah wuxuu leeyahay aswaajtii sideed ahayd sideed fardi weeye oo afar lamaano ah idihii waa laba riyihii waa laba lodu waa laba geelu waa laba marka waxaa lasoo hordhigay kee xaaraama ma labka xaaraama mase dhadiga xaaraama mase waxa uurka ku jira xaaraama uurkaa lagu soo xaaraameeyey ma goobjoog baad ka ahaydeen markuu alla sidan sharciyeynay markaad leedihiin allah sida noo sharciyeeyey idinkaa goobjoog ka ahaa may shaydaan baa idin lumiye wey am kuntuma waxaad ahaydeen shuhadaa kuwa goobjooga id waqti wasaakum ullah alla idiin dardaarmay bihaadaa sidan idiin dardaarmay oo inaad waxan iska xaaraamaysaan faman axadkeebaa adlamu ka dulmi badan axadna kama dulmi badne miman axad iftara ku abuurtay calallaahi alla dushiisa kadiban been oo waxaan sharci ahayn ilaah baa ii sharciye yidhi allah baa ii sharciye yidhi muxuu saa u yeeli liyudila naasa dadka inuu lumiyo biqayri cilmin cilmi la-aan kuwii kuwii waxa sharciyeeyo madaxda ahaa waxay rabaan dadkan dadweynaha inay lumiyaan in allaha alla laa yahdii ma hanuuniyo alqawma qowm adaalimiin oo aalimiina macnuhu waxaa weeye ruuxu hadduuna xaqdoon ahayn oo uu caqiide xun leeyaho daalim yahay xaggaan buu usii soco shaydaan buu wadadiisa ku dhahay xaggu usii wan hadduu qofku xaqdoon yahay ilaahay wuu hanuunin qofku wuxuu yaqaano nabigaa yidhi hadduu ku camal falo wuxuuna aqoonin baa alla u fura yani iimaanka usii kordho xagga xaqa unbuu usii soconaya marka meeshan waxaa la leeyahay qof ka dulmi badani ma jiro qof alla ku been abuurta wuxuuna sharci ka dhigin sharci ka dhigin qoladan waxaa lagu haystaa waxa ay samaynayaanoo xun ilaah baa noo xalaaleeyey bay leeyihiin waxayna ujeedadu waxaa weeye kuwooda waaweyne inay dadka lumiyaan oo ka faa'idaystaan iyagu xukumaan bay rabaan waman axad faman axad keebaa adlamu abuurtay cala been oo wuxuuna sharciyey nin sharci ka dhigay hadda bidcaduna way soo geli ogow bidcadu waxyaabaha badan ee alle ku caabudaan oy diin ahaan usoo dhigaan allah bay ku been abuurteen ogow waa hubaaltaasi maxay sidaa u yeelayaanoo alle ugu been abuuran liyudilla naasa dadka inay lumiyaan bikayri cilmin cilmi la-aan ilan dadweynihiibay waxaan usoo dhigayaan si dadweynuhu uga amar qaato uga faa'iidaystaan in allaha alla subxaanahu wa laa yahdii ma hanuuniyo alqawma qowm aaalimiin oo aalimiin qofku hadduu xaqdoon aanu ahayn hanuun way kala fog yihiin qul waxaa tidhaa nabiyullaahi maxamedow laa ajidu heli mahayo kuma ogi fiimaa uuxiya aniga waxaa la ii waxyooday muxaraman xaaraam kuma ogi calaa daacimin qof quudanaya ka xaaraama kaasoo yadcamuhu uu quudanayo ilaa an yakuuna inuu yahay mooye maytatan bakti aw daman dhiig masfuuxan la daadiyey aayadihii hore masfuuxa kuma jirin laakiin tanaa lagu camalfalaya aw laxma khisiirin doofaar hilibkii fa inahu doofaarku rijsun qurun weeye aw fisqan faasiqnimo xadkabax uhilla loogu dhawaaqay markii la gowracayay liqayrillahi alqayrka bihi isaga faman idura qofkii u baahda waxyaalaha baa la xaaraam yeelay faman idura ficilku waa majhuul musaman ka laqbaynayna faman idura qofkii u baahda oo u dhibaatooda waxyaabaha la xaraam yeelay kayla baaqin isagoo daalima kayrkii oo laba dhinacba daalim ka ahoo socodkiisa iyo safarkan iyo waxan daalim kama aha cunida uu cunayana baahi baa geysay daalim kama aha kayra baaqin walaa caadin ku xadgudbayna aan ahayn fa ina rabbaka way u banaan tahay bay ka dhigan tahay fa ina rabbaka rabbigaa kafuur u dhaafi raxiimuno baktigaa xaaraamtahe uu cunay allah uu ka dhaafay aayadanu waxyaabo badan oo xaaraama ah yaan ku jirin nabiguna wuxuu yidhi intaa un aniga waxa lii waxyooday ilaa hadda intaasaa xaaraama qolyaa marka waxay leeyihiin aayaddan waa la nasakhayo aayaddii suuratulmaa-ida ku jirtay yaa nasakday ma aynan nasakhine nabiga intii markaa loo sheegay baa intan ahayd markuu maka jooga intii xaaraamnimada loo sheegay baa intan ahayd marka waxay ku kordhisay waxaa lagu kordhiyey almawquuda intii suuratulyaa lagu kordhiyey waxaa kaloo nabigu ku daray kullu dii naabe wax alla wixii waraabaho micile iyo wixii shimbirahoo cidile nabigaa ku daray intaana oo berigii dambaa loo sheegay dameeruhu meeshan way soo gelayaan waxaa laga reebay maalintii khaybar yaa dameerahana laga reebay marka intanu waa intii nabigu markuu maka joogay loo sheegay intaa dambana markuu madiine tegay bay usoo sii yaadhay oo xadiidku qayb fara badan buu xaaraameeyey marka waxaasoo dhan baa lagu camalfalay intanuna waa bilo kalama nasakhin aayadda qul waxaa tidhaa nabiyullaahi maxamedow laa ajidu ka heli maayo oo kuma ogi fii maa shay uuxiya ilaya loo waxyooda muxaraman shay la xaaraam yeelay calaa daacimin qof quudoona ka xaaraama kaasoo yadcamuhu quudanaya ilaa an yakuuna inuu yahay mooy meytatan bakti aw daman dhiig masfuuxan la daadiyo dhiigga marka la gowraco soo daata ka hilibka ku jiraay waa daahir ow laxma khinziirin doofaar hilibkii fainahu inahu doofaarku hilibkiisu rijin waa qurun isagoo wax kale lamid maaha ow fisaq faasiqnimo sharci daro hilla loogu dhawaaqay likayrillaah alla kayrkii bihi isaga markii la gowracayay magac kalaa lagu gowracay faman idurra qofkii u baahdo oo loo dhibaato geliyo u baahdo hayra baaqin daalim aan ahayn walaa caadin xadgudbana aan ahayn socotadan iyo socodkan uu ku jira gaajada ku qabatay daalim ma aha ugu yaraan waa shay mubaaxa socodkiisu walaa caadin ku xadgudbana aan ahayn oo isagoon baahnayn aan cunin waxaa weeye fa ina rabbaka rabbigaa kafuurun wuu dhaafi raxiimun wacala ladiina kuwiina waxaan ka xaaraam yeelay hadduu yahuudoobay xaramnaadaa weeye wacala ladiina kuwii hadduu yahuudoobay xaramnaa waxaan ka xaaraam yeelay kulla dii dufurin ciddi wax u saaxiiba kulligii wa min albaqari lo-da xaggeedii walqanami adhiga xaggiisana xaramna caleyhim waxaan ka xaraam yeelay shuxuumahumaa xaydhooda ilaa maa shay mooye xamalad ay xambaartay duhuurumaa dhabarkooda oo badidu iyo tuurti iyo kamid yihiin awil xawaayaa xidmuhu waxay xambaareen mooyaane oo makhtalada wixii kudar ku dheehan bicadmino jabsimaha iyo wixii ku yaala mooyaane inta kale waa marka xaydha laga xaaraam yeela waxa weeye caloosha weyn xaydha weyn ku gaaran xaydha keliyaha ku taala kuwaa wey waxaa laga xaaraam yeelay marka nabiga waa ka ilaha lacana allahu alyahuud xurimuu waxaa laga xaaraam yeelay xaydii fajamaluuhu way dhalaaliyeen markaasay magac kale u yeeleen sidaa ku gaday marka yahuudna waa beentoode dembigay galeen buu alla uga xaaraameeyey iyagu waxay yidhaahdeen nabiyullaahi yacquub baa iska xaaraameeyey oonu ku raacayna markaasaa nabiyullaahi yacquub ee geela hilibkiisa iyo caanihiisoo nadar ah yuu isaga xaaraameeyey wax kaluu xaaraameeyey ma jiro kullu acaami kaana xilla libani israaiil marka waxaa dii dufurin waa waxa fara kala jeexan aan lahayn looda iyo aiga iyo maaha waaan fara kala jeexan lahayn ddfurin waa geela iyo gorayada iyo waxa noocaasa weyn kuwaa weyn wacala ladiina kuwii hadduu yahuudoobay xaramna waxaan ka xaaraam yeelnay kulla dii dufurin wax ciddi u saaxiiba kulligii oo faraq lahayn ciddidiisu faraq lahayn gagaaban yahay sida ومن البقر اللقضة حقدي والغنم أرقنا حرمنا وحن كحرام يلي عليهم يهود الدشوضة شحومهما لدي أرق حيد دوضة إلا ما حملت وحي حنبارتي ظهورهما دبركوض وحي برورها دبرك كويا له إيه حيد واو حلال أول حيوايا حيدمه وحي حنبارين مويان حيدمها وعنتاد ونفق عنا أي قلان حيد سارا أو مختلط وحي كدر سمي بعدمن oo feedhaha iyo jabsimaha iyo ku yaala marka iyagu waxay leeyihiin oy ku doodayaan israa'iil baa naga xaaraam yeelay marka waa beentiin islaam geel iyo geele hilibkiisa iyo caanihiisunbu iska yeelay idinka idinku caneyd bidembigiina laidinka xaaraam yeelay marka waxa weeye daalika sidaasi aanu ka xaaraam yeelay jazaynahum waan ku abaalmarin bibaqiyin bisababi baqyin nabiyllaahi yacquub kama xaraam yeelin israa'iil kama xaraam yeelin intan oo dhan waa laga xaraam yeelay dembigay galeen baa looga xaraam yeelay daalika kaas jazaynaahum waan ku abaalmarinay bibakyihim bisababi bakyihim daalikadu waxay ku dhici daalika ciqaabtaa iyo ka xaaraam yeelidaas jazaynaahum waan ku abaalmarinay bibakyihim bisababi bakyihim dulmigooda sababtiisa wa innaa anaguna lasaadiquuna run baan sheegaynaa sidan aan sheegaynaa runahe say iyagu sheegayaana waa been buu fain kadabuuka hadday ku beeniyaan markaad yahuud sidan ugu sheegto iyo mushrikiinta hadday ku beeniyaan oo yidhaahdeen waxaan waxba kama jiraan hawsha yadii horeaan ku adkaysanayna faqul waxaa tidhaa rabbukum rabbigiin duu raxmatin raxmad madu saaxbeeye waasicatin oo waasica waxaa looga jeedaa markan iyagoo dembigii kusii adkaysanaya yaa raxmaddii loogu baaqaya war in kastoo dembi gasheen ilaahay haddana raxmaddiisii fain kadabuuka hadday ku beeniyaan faqul waxaad ku tidhaan rabbikum rabbigiin duu raxmatin raxmad axadu saaxiiba wey waasicatin oo ballaadhan ee war ha ka quusanina walaa yuraddu lama horjoogsado lama celiyo ba'suhu alle ciqaabtiisa can ilqowmi qowmka almujrimiina ee dembiilayaasha ahaa marna waa la dhiirigelinaya marna waa loo hanjabi oo mar waxaa laleeyahay raxmadda ilaahay waa waasice war sidaa ha ku tegina marna waxaa laleeyahay haddaad saa ku tagtaan ciqaabtiisa adag walaa yuraddu lama celiyo basuhu alla dhibkiisa iyo ciqaabtiisa can ilqowmi qowmka almujrimiin ee dambiilayaasha ahaa